aswaatu alkhayr waxay idiin soo gudbinaysaa waxaan diyaar u ahay inaan idinkugu imaado aagaga dagaal qof walbana diyaar wuxuu yahay maanta inay u soo baxaan difaaca qarankooda soomaaliyeed cidda markaa sidaa samaysa waa maxay xukunkeedu faman facala daalika minhu fahuwa kaafirun yajibu qitaaluhu waa gaal ay waajib tahay in lala dagaalamo oo lala jihaado ilaa xukunka alle u soo laabanayo oo wax yar iyo wax weyn midnaba aanu kaga baydhaynin daa'imow ilaahow daryeel diinteena dadka isku soo gum difaaca diinteena daa'imow ilaahow daryeel diinteena dadka isku soo gum difaaca diinteena daarihii gaalada daa'im baa burbursho daayar buu uu diray daacadiisay ku duuleen daarihii gaalada daa'im baa burbursho daayar buu uu diray daacadiisay ku duuleen daa'imow ilaahow daryeel diinteena dadka isku soo dum difaaca diinteena daa'imow ilaahow daryeel diinteena dadka isku soo dum دي فعدين تنا دردر دولنك دائم بنا أمر دك العاقش ودستورك أي سميا دردر دولنك دائم بنا أمر دك العاقش ودستورك أي سميا دستورك إنات قاضو دين درويا دولار إنات كسيسو دين تنيوا ناكسن دستورك إنات قاضو دين درويا دولار إنات ka siiso diintani wanaagsan daa'im baa kuu caaroon dabka baad ku gaali daa'im baa kuu caaroon dabka baad ku gaali